allahuma sali calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa wa balli sadaa waxaan soo gaarnay maa jumica biarifin wataa-in masiidatayn iyo mulxaqaadkiisii wuxuu yihi shiiqu wa uraati wailaa uraati wa yunsabu lmansuubu kii la nasbiyey waa la nasbinaa wayunsabu lmansuubu bifadxatin ilaa ulaati ulaati maahane wamaa wa ilaa maa shay maahane jamiica la jamciyey bialifin iyo wataa-in alif iyo taa lagu jamciyey aliftaas iyo taadaasoo masiidatayni laba la siyaadiyey ahaadeen iyo wamaa wa ilaa maa isi maahane sumiya bihi lagu magacaabay sumiya bihi wax lagu magacaabay minhumaa min ulaati iyo wamaa jumica xaale xaggiisa ka ahaaday minhumaa min ulaati iyo wamaa jumica xaggooda xaalu isimkaasu ka ahaaday fa yunsabu waa la nasbinaa huwa madkuurka bilkasrati kasra lagu nasbinaa wadalika mihaalkii naxwu khalaqa allaahu ilaah waa abuuray asamaawaati ciharyaalkii asamaawaatidaasi mafcuul bihi waana jamc manu saalim oo samaac oon asaga qiyaas ahayn waa jamc manu saalim ila alif iyo ta ziyaadaha ku jiraane alif iyo ta ziyaada ayaa ku jiraane wa asdafaa ma wuxuu doortay albanaati gabdhihii miyuu ilaahay doortay calalbeniina wiilasha miyuu ka doortay marka albanaatina waa mafcuulu bih iyaduna asamaatina mafcuulu bih qowl kalaa jiro asamaawaati mafcuulu bih maahan waa mafcuul mutlaq dhahaye ka maxalushaahidka ka raac qowlka jumhuurta iska qabso sharax albaabu baabkii baabkii araabicu ee afreeyey baabkaasoo mimaa kii kamid ahaaday kharaja ka baxay can ilasli asalka maa isim weeye maadan maxaa lagu ridaa hal mufred miyaa lagu ridaa mufred mufred haddii lagu rido qalade noqeen oo la yidhaahdo maa mufrad weeye jumica la jamciye huwa mfradka bialifin wa taa-in lagu jamciyey sax maaha bimaada lagu rido mufrad socome socome ilaa mufrad lama jamciye hadde jamac miyaan ku ridayna marka maada bal jamac ku rido maa jamac weeye jumica la jamciye qalad de say jamac miyaa lasii jamcina mufrad inta lasoo wado la jamciyaa la rabay saa loo wadaa marka labadiibaa la diiday waxaa la leeyahay horta jamaca lagu ridaa marka lagu ridana jumicada waxaa la leeyahay taxaqaqad jamciyatu maahan markuu jamcaha kadibaa lasii jamciyey ee jamacnimadiisa horaa ku xaqiiqowdaa laleeyahy marka ee haddaad mufrad keliya sii ridana kuugu socon mee jamac lasii jamciya haddaad tidhaana warkii la sax noqon ma marka waxaad ku riday jamac waxaadna leedahay jumicada waxaa loola jeedaa ay taxaqaqad jamciyatuhu albaabu baabkii baabkii araabixu ee afreeyey baabkoo mimaakii ka mid ahaaday kharaja ka baxay can ilasli asalka ila asalka wuxuu u ahaa wa yunsabu lmansuubu bifatxatin baa ka baxay marka asalkii maa jamac weeye dhe jumica la jamciyey ey taxaqaqad ay xaqiiqowday jamciyatu jamcnimadiisa bialifin alif ay ku xaqiiqowday iyo wataainta saasad leedahay loolama jeedo janac markuu ahaa kadib aa lasii jamciy loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa janacnimadiisa ku xaqiiqowday oo ku soo xasishay alif iyo ta bialifin wa in aliftaas iyo taadaasoo masiidatayni laba ziyaado ah waxaa la rabaa alifta iyo ta'da inay binyatulkelima ziyaado ka yihiin kelimada dhismaheeda asalkaa wayna ziyaado ka yihiin wayna ziyaado ka yihiin haddaysan siyaado ka noqon ma ahan jamci ma ahan wadalika mihaalkiina ka hindatin dhe hindatin hini daatin dhe darabto hanadaatinna iska dhe darabto ka hanadaatin oo weya iska dhe hinda hindaad hinidaad hinadaad dhe hinadaad nuunta saddexdaad middaa rabta u shaqlo hindaatin hinidaatin hina daatin dhe hina daatin saddexda taad rabto aada u dabdi kartaa u shaqli kartaa hmm, taad rabto aad u shaqli kartaa midaa rabtaa u shaqli kartaa wadalika mithaalkii ka hidaatin oo kale weeye wazaynabaatin oo kale weeye hadda waa jamc maxaa la hindun da-daasa mufrad ku ekaa daalkaas ayaa mufradku ku ekaa alif iyo ta dheeraadaha lagu daray sidaasaa loo jamciyey zaynadu bacdaasuu ku ekaan mufradku alif iyo ta dheeraada a lagu daray marka jamc alif bita weeye fa inahu jamacaas yunsabu waa la kordhigaa bilkasrati kasra lagu kordhigaa niyaabata naa'ibatan xaal kasradu ay taa lagu nasbinaa can ilfatxati fatxa midka naa'iba taquul waxaa leedahay inta kale laguma sheegin nasbada kaliya lagu sheegay fayurfacu lmarfuucu bidamatin wayujaru lmajruuru bikasratin labadaas qiyaasu ku socdaa keliya halka xaalu asalka ka baxa lagu sheega marka nasbada kaliya saasa looga hadla taquulu waxaad leedahay ra-aytu lhindaati hindooyinkiiyaan arkay wazaynabaati zaynabooyinkiina waa arkay fa amaa fi rafci amaada madkuulkeedu waa maxduuf dheh amaadan isimkii marfuucayo mubtadahu ka dambe jiraan maxduufa fa amaa icraabuhu aada leedahay fa amaa icraabuhu jamacaas icraabkiisa fi rafci godka dhexdiisa xaal uu ahaaday icraabku waljari jarka dhexdiisa xaal uu ahaaday icraabku fa inahu icraabkaas Ah, qaala allahu ana kasoo sadriye way itala taalla qaala allahu ilaah wuxuu yihi ila ilaah waa sarreeyaae khalaqa allaahu ilaah waa abuuray asamaawaati ciraryaalkii ilaaha abuuray asamaawaati marka waa mafcuul bihi mansuub qaala waxa le mafcuul bihi maaha ila mafcuul bihi xuuha ajrumi waad akhrisatay maa waqac calayhi ficlu lfaacili soo maaha ilaahay markuu abuuraayo iijaabinaayey ma sama meel tiilo abuurista ku duldhacdaa jirta ha sama meel kiilay oo ku diyaarsaneen ma abuuristii oo khalqigaa ku dul dhacay ma dhici karto <laughs> ila mawjuudba maaha markii la rabay in la abuuro soo maha saadu leeda marka ficla ku dul dhacay marka waxay leeda waa mafcuul mutlaqan maaha mafcuul bih ma ahanayo laakin jumhuurtu waxay dhi maya waxaa nagu filan iijaadka markuu ilaahay iijaadinayey samaawaadkiina inay mawjuud noqdaan muqaaninay ahayd ilaa ilahay muddo ku qaadamay moogta inama amru idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakunu ha xaaladduliijaaday la iqtiraamtay la xariisatay samaawaadka marka iijaadkiiba ilaa markuu doono inuu sameeyo iyo markay mawjuud noqdo isku mid ah marka iijaad waa ku dhacay habaa ku fale tacliilkanka macno weyn male waqtu iijaadkii waxaa leedahay mustaxiil ma ahayn oo waxay leeyihiin haddaad tidhaahdo intaan la abuurin intaan la abuurin ayay jireen de waa taxsiilulxaasil ma markii ayagoo jira kadib ilahay adana abuur taxsiilulxaasil wax banaan maa taxsiilulxaasil wey wax banaan maa waaba mustaxiilay eh. mhm. laakiin waxaa laleeyahay waxa weeyaan xaalatul iijaad iyo iyo wujuudkooda waa muqaarin ahaan waa xiriireen marka mustaxiilna maaha asamawaatina waa jamcu salim hadda alif iyo ta siyaadaha ku jirta alif iyo ta siyaadaha ku jirta laakiin qiyaas maanu shantan soo ogaanay waqisi fidita wa naxwi dikra ka mid maaha ka mid maaha oo waxaa leedahay alifu ta'niifan ku jiri ah, samaa-un alifta ku jirtaan alifu ta'niif ma ahayn ila alifu ta'niif kelimad asalkeeda ka mid maaha waa alif loo keeno litaniisi ah, alif loo keeno litaniisi way alifu taniis samaaun mufradkan ah asalkiis wuxuu ahaa samawon taxaraka xarf cilati wanfatax maa qablahu samaa saasay ku noqon marka aliftu munqalib can ilwaaw alasliya weeye ee alifu taniis taniif loo keenay ma ahan jamcu masaalim waaye oo samaauntii waxa weeyaan jamcu maanusaalim waaye waxaa ku jirta alif iyo ta siyaadaha ku jirta wa astafaa ilaahma wuxuu doortay dhe hamsada istifaamiya hamsatu wasliyina waa la xadfay wa asdafaa ilah ma wuxuu doontay ma wuxuu doortay albanaati ma gabdhihiya ilaahay doortay calalbaniin miyuu ka doortay albanaati hadda waa jamcu musaalim albanaat waa jamcu musaalim sababtoo ah banaat bintun ta'dii ku jirtay ma ahan ta'daan ah, bintun ta'dii ku jirtay banaat oo jamaca midda ku jirta ma ahan maxaa yeelay bintun ta'da ku jirtaa asliya ma ahayn mufradka kamid mid ma ahayn asalku wuxuu ahaa baanaa woon ta uma kuna jirin xudifat ah, ilaamu wacuwidacna taa-u inta waawdii la xadfaa laga soo qaataa bintun lay ta'dii hore oo mufradka ku jirtaaba ciwad aheedba oo ahayn tajir oo mufradka asalkiisa ka mid a ah. markii la jicinayan waa la iska markaasaa waxaa la keenay ta ziyaado ah iyo alif a la keenay markaasaa la yidhi banaad ah, banaadaa la keenay banaadaa la keenay waxaa lamid ah uktun uktun akhawaat aad leedahay marka uktun tada ku jirtaa asal maaha mufradka ka mid maaha asalkiisa akhaawon uu asalku iska aha wawdiga la xadfinkaasa laga soxiwad qaatay ta'dan uktun saasay ku timi ta'dan ah. mudadku waa isku mid waay saasuu leeyahay khudariga isku mid wey ka mufradihima u leeyay ka mudakarihima u leeyay mudakarkoodu lamid marka kadiba marka uktun ta'dan ciwaday aheed inaysan ta'dan oo mufradka ku jirto iyo akhawaat midda ku jirta ahayn isku midna waxaa daliilkuugu ah akhawaat markii la jimcinayay asalka wowdii laga xadfaa lasoo celiyo ah, ta'dun ayay ciwad ka ahayd wowda wlciwadu wlmucawadu canhuna laa ijtamcaan wowdii oo joogta miya tadii la joogi karta tii ciwadkaad marka waa la xadfay ah, waa la xadfay ta'daanu waa ta jamca dartiis loo keenay akhawaat ku jirta marka uktun iyo bintun way kaaga darmin baytun iyo maytun ah, baytun iyo maytun iyaga tadood waa asr mufradkay kamid yihiin hadhow jamsan marka ku imaan maayaan jamcu tagsiiray noqonayo maxaa yaele iyaga ta'dooda asala maytun sidaanayba kelmadan asal u tahay taadaanaaba xuruufta asalkeed kamid a bintun ah, marka oo kaleha moodi maytun iyo baytun iyo kuwaas ta'dooda waa asl ah, maytun iyo baytun iyo laakiin bintun iyo uktun ta'doodaan asal ahayn oo ciwad ah famaa craabuhu jamcaas icraabkiisa madkuulu ama maxduuf waayo faamaa craabuhu jamcaas icraabkiisa fi rafci godka dhexdiisa xaal uu ahaaday waljari hoosdhiga dhexdiisa xaal uu ahaaday fa inahu icraabkii kaa'inun cala alasli asalka korkiisuu ahaaday taquulu waxaad leedahay jaa-at ilhindaatu hindooyinkii ay yimaadeen fatarfacu waad godee hu jamacaas oo hindaad ah bidamati damaad ku godee waqtaqulu waxaad leedahay marartu waxaan soo maray bilhindaati fatajuruhu waad jaraydaa hu jamacaasaad jaraydaa bilkasrati kasraad ku jaraydaa walaa farqa wax farqiya ma ahaanin bayna an yakuuna inuu ahaado musamaa haada aljamci jamacan musamihiisa kan lagu magacaabo mu'anafan mid la dhadigeeyey bilmacnaa macne lagu dhadigeeyey wadaalika mihaalkii ka hindin hind wahindaatin hindooyin oo kaleba weeye oo bitaay ama ta lagu dhadigeeyey wadaalika mihaalkii ka dalxata iyo wadalxaatin oo kaleba weeye oo bitaay ta lagu dhadigeeyey iyo walmacnaa macna jamiican xaalay wada jiraan wadaalika mihaalkii ka faatimata iyo wafaatimaatin oo kaleba weeye ow bilalifi ama alif in lagu dhadigeeyey wadalika aliftii almaqsuurati oo la gaabiyey wadalika mihaalkii ka xubla gabar uurle wa xublayaatin gabdho badan uurla weeye aw ilmamduudati ama aliftii la gaabiyey aliftii la taagay lagu dhadigeeyey wadalika mihaalkii ka saxraa meel banaan wa saxraa waati meelo banaan oo kaleba weeye ow yakuuna musamaahu ama musamaa hada aljamci inuu ahaado ow yakuuna musamaa hada jamcan musamihiis inuu ahado mudakaran wadaalikaasuna ka isdablin daash fardeed wa istablaatin daash fardeedyaalba weeye iyo waxamaamin makaanu biyokulaysi iyo waxamaamaati makaanu biyokulaysyaan weeye wax farqiya maaha walaa farqa wax farqiya ma ahaanin bayna an yakuuna musamaa haada aljamci jamacanka lagu magacaaba inuu ahaado mu'anafan ku la dhadigeeyey bilmacnaa macna lagu dhadigeeyey wadaalika mihaalkii ka hindin wahindaatin oo kaleba weeye ow bitaita lagu dhadigeeyey wadaalika mihaalkii ka dalxata iyo wadalxatin oo kaleba weeye ow bita iyo walmacnaa lagu dhadigeeyey wadaalika ah, jamcan jamiican dhammaan xaalay hintaadaya macnaha wadaalika ka faatimata iyo wa faatimatin oo kaleba weeye ow amase bilalifi alif lagu dhadigeeyey aliftii almaqsuurati oo la soo gaabiyey wadalika mihaalkii ka xubla mid urle wa xublayaatin kuwa urle ba weeye aw ilmamduudati ama aliftii la taagoo la maday wadalika mihaalkii ka saxraa meel bannaan wa saxraa waatin oo kaleba weeye ow yakuuna inuu ahaado musamaahu musamaa hada aljamci jamcan musamihiisa mudakaran mudaker inuu ahaado dhexdooda wax farqiga ma ahaanin dhe marka haddaba haydahay mhm. marka doynadii waxa weeye doyna an yakuna musamaha hada ljamci ow yakuuna musamahu mudakar inta u dhaxday dhexe intaasoo dhanay udhaxayda doynadu ah, ow yakuuna musamahu musamaha hada ljamci inuu ahaado mudakaren wadalika mihaalkiiba ka stablin daash fardeed waa meesha fardaha lagu xiro wa isdablaatin daash fardeedyaal oo kaleba weeye wahanaanin makaanu biyo kullaysi waa meel lagu qubaysto bis suulixa loo galo ma ahan xaaja gudasho waa meel biyo qandaxana yeelle meelahaas markaasa lagu qubaysta khalaas weligiis nabigu ma gelin waa kan hoos kale marka biya xoogaa qandaca lagu diyaariy waa la iska qubaysta o iska faakihaysi faakihaysigaas ma uma hawlhelinoo cibaadada waaweyn hayo isaga iyo waxanaanin makaanu biyo kullaysi iyo waxamaamaatin ma kaanu biyo kulaysiyaalan waayo wuxuu leeyahay jamacan oo waxa weyna jamac alif bitaa farqi male musamihiis inuu noqdo muanaf bilmacna muanaf bilmacna waxaa loola jeedaa ta'niif macnawi haddaad maqasho madluulkiisa muanaf madluulkiisa lafdigan macnaha uu tusayo oo madluulkiisa a muanafa saasaa loola jeeda saasaa loola jeeda sida hindun oo kale hindun hadda calaamadii wax lagu ta'niisi jiray kuma jiraan oo alif iyo ta midna laakiin madluulka hinda lafdigan macnaha uu tusaya muanaf oo dhadin amase inuu noqdo mid lagu ta'niifiyey ta ta-a lagu ta'niifiyey waxaa loola jeedaa madluulkiis waa mudaka laakiin ta ku jirta madluulkiisa lafdigu macnaha uu tusaa waa mudakar hadda haddaad tira xamzata ma mudakar tusaa mise muanaf mudakaru tusaa laakiin lafdiga ta u ku jirtaa amase ta iyo macnada in lagu dhadigay maxaa loo jeeda ta iyo macno madluulkuna waa muanad lafdigana ta ku jirta ah. iyo in lagu dhadigay alifu tamiis maqsuura iyo in lagu dhadigeeyo alif tamiis mamduuda wax farqiya ma walaa farqa wax farqiya ma ahaanin bayna an yakuuna inuu noqdo musama hada aljamci jamcan kan lagu magacaaba muanahan kula dhadigay bilmacnaa lagu dhadigay oo waxa weeyaan madluulkiisiya muanah ah muanah weeye wadalika mihaalkii ka hindin hal hindo iyo wahindaatin hindooyin badan oo kale weeye ow bita ayaa lagu dhadigay waxaa loola jeedaa mucanafun bita waxaa loola jeedaa madluulkiis waa mudakar laakiin ta a ku jirta intaasaa loola jeedaa wadalika mihaalkii ka dalxata oo kale wey wa dalxat dalxat hadda waa mudakar madluulku laakiin ta a ku jirta soo maahan khalaas jamcu salim iskaga keen siiradiis amase jamca lisbitaadhe ku keen marka wa dalxaad aw bitaa taa in lagu dhadigay iyo walmacnaa macno jamiican xaal ay wada jiraan odan yihiin in labadii laiskugu daray oo madluulku tusaana waa muanas lafdigana ta a uga jirto ah, wadalika mihaalkii ka faatimata hal faatima wa faatimatin oo kaleba weeye aw bilalifi an alif in lagu dhadigeeyey aliftii almaqsuurati oo la gaabiyey wadalika mihaalkii ka xubla gabar uur leh wa xublayaatin gabdho uur le weeye ya ubad alika ila waa raabice ya ubad aw ilmamdudati aliftii la taagay aw ilmamdud aw bil alif ee lagu dhigtay aliftii almamdudati la taagay waa la waxa loola jeeda hamsa ka dambayda aliftan waa mamduda hamsa ka dambayda wey wadalika mihaalki naxwu saxraa meel banaan wa saxraa waatin meelo banaan kale wey ow yakuuna inuu ahaado musamaahu musamihiisu mudakaren wadalika mihaalkii ka isdablin daash fardeed daash fardaha lagu xiro wa istablaatin daash yaalba weeye iyo waxamaamin makaanu biyo kululaysi waxamaamaatin makaanu biyo kululayse weeye wax farqii dhexdooda ma ahaanin wax far marka xamaam fiiri iyo isdablu ayaga qiyaas maan jamcuna saali waa yihiin lakin qiyaas maan shanti ka mid maa a ah, shanti ka mid maa isdablu waxa weeya shanti midna ka mid maa xamaamna shanti midna ka mid maa laakin waa jamcuna saali marka jamu salim ila waxale laba loo qaybina mufrad qiyaas ugu yimaan jamu salim iyo mid iska samaaci oo ciddi soo naqlida laga dhegaysanayo saasaa leedahay wakadalika walaa farqa wax farqiya walaa farqa wax farqi ah bayna an yakuuna musama hada ljamci jamcan musamihiis inuu ahaado qad salimad miday nabad gashay bunyatu waaxidihi mufradkiisa dhismihiisii wadaalika mihaalkii ka dakmatin gabarh buuran oo kaleba weeye iyo wa dakhmaatin gabdho buuran oo tagayara iyo miday doorsoontay inuu ahaado wax farqiya ma ahaanin wax farqiya ma ahaanin kadaaka almadkuuri xaal uu lamiyay kii soo hormaray tii hore xay aheed war jamaca lagu leeyahy jamcalif bitaa inuu yahay madluulka u tusaa mucanaf oo aan ta u ku jirin inuu madluulku mudakar yahay laakiin ta u ku jirto in madluulkuna mucanaf yahay tauna ku jirto waxa lagu taaniifiyey inuu alif yahay mamduuda maqsuura inuu yahay wax farqigama dhexeeyo kulli waa lagu keeni karaa iyo xataa mudakarba inuu iska yahayba lafti waa lagu keeni karaa sidoo kale waxaan farqi u dhaxayn in mufradka la sallimo oo la nabadgeliyo oo xarakaadiisa inta loo nabadgeliyo caaqirka alif iyo ta looga daro iyo in la taqyiiriyo la bedelo farqi ma kala leh Ah, marka jamon salim ma jiro oo xaqiiqa ma salim ma aha shardi maaha saalimu noqon kara mukasarna noqon kara saalimna waa noqon karaa oo mufradka xarakadiisa ayadan waxba laga bedelin fiiri ayadan waxba laga hindun hindatun waa dhigi kartaa dakmatun dakmatun waa dhigi karta adoo waxba ka bedelin inaad jajabidana waad yeeli kartaa oo tiraahdo sajadatun hal sujuuda sajadatun aad tiraahdo oo aad fadxido dhexda caynta aada fadxido intaba khiyaara u leedahay labada waa isku mid marka tagsiir iyo tasliim waa iskugu mid isaga walaa faqa wax farqiya ma ahaanin bayna an yakuuna inuu noqdo musamaa haada aljamci dhe jamcaan midka lagu magacaabaa qad salimat miday nabad gashay binyatu waaxidii mufradkiisa dhismihiisii wadaalika kii ay nabad gashay ka dakhmatin oo kaleba weeye gabad buuran wa dakhmaatin gabdho badan oo buurane ow taqayarad miday doorsoontay inuu ahaado wadalika mihaalkii ka sajdatin hal sujuuda wa sajadaatin oo kaleba weeye wax farqiya ma ahaanin kadaa kalmadkuuri xaal uu lamida kii hore saan kii hore loo kala qaadayn aan kana loo kala qaadayn maxaa keenay dakma inaan la tagsiirinayn sajdad inaan la tagsiir waxaa keenaya sajda waa isim waana hulaathi waana mu'anaf caynta waa ka reebayn cayntiisu waa saakina waana saxiixul cayn shantaas mar haddii la helo oo shuruuddaa shantaa la helo caynta fadaa la raacsiiya sida fad u shaqlanta iskaga shaql adigu fadaa la raacsiiya waxaa la rabaa ko waa isim inuu yahay hulaathi ah horta isim hulaathia waa inuu yahay ko muanas waa inuu yahay waa labo saxiixulcayn waa inuu yahay isim waa inuu yahay hulaathi ah muanas waa inuu yahy saxiixulcayn waa inuu yahay saakinulcayn waa inuu yahy marka isim waa shardi hulaathi waa shardi muanas waa shardi saxiixulcayn waa shardi saakinulcayn waa shardi khalaas utbicad caynuhu faaahu ha utbicad caynuhu faah mar haddii shantaan shardi la helo caynta fa'daa la raacsiina ismun kulusmin hulaahiyin muanahin صaxiix اcayni saakinaha khalaas wey صaxiix اcayni saakiniha khalaas wey shanta shardi mar haddii laga helo waxaad leedahay utbicad caynuhu faahu cayntiisa fa'da la raacsiina hadda sajda ism waata ma aha waصfi ism maanta waxa loo jeeda maa yuqaabil waصf ism maanta ficil maa yuqaabil ficla walcarfa loolama jeedo maa yuqaabilu lwaصfa loola jeeda maanta ismka jaamida loola jeeda ismka maa yuqaabil lwasfa weeye jaamidaa loola jeedaa marka sajdatun isim waa ta ko hulaahi waa tahay labo mu'anaf waa tahay saddex saak saxiixulcayn waa tahay afar saakinulcayn waa tahay shan khalaas sajadaatun dheh sajadaatun dheh hindun waa la mid isim waa tahay hulaathi waa tahay muanaf waa tahay saxiixulcayn waa tahay saakinulcaynna waa tahay hini daatun raacsiin maxaa ka horeeya fadeedu kasra soo ma ahan hini daatun dhe hindu soo ma ahayn hini dhe hadde jumlun aa laydhaha gabar magaceed waa gabar magaceed maaha waawen jumlooyin maaha gabara magaceeda waa laydhaha jumlun aa la yidhahdaa haye m waa tahay hulaathi waa tahay muanas waa tahay saxiixulcayn waa tahay saakinulcayn waa tahay gabadhiu marka jamci jumulaatun dhe jumulaatun dhe laakiin dakmun ayaba isimba maahanba waa wasfi ila buurnaanad sheegayso ma jeedid dakmun soo maqlimayd marka isimba maahan waa wasfi ah, waa wasfi yaad leedahay hmm, wasfi wey marka iyada ma banaan laakin itbaacan mar waa waajib marna waa jaa itbaacan haddaan kuu sheegay fa-daa la raacsiina hadday kor dhiganta waa la kordhiga caynta hadday hoos dhiganta waa la hoos dhiga hadday godanta waa la goda ayadoo fa-dii kor lagu raaca waxaa ka mid a sajdatun sajadaatun rakcatun rakacaatun ayadoo cayntii hoos dhigan oo ayadoo fa hoos dhigan oo cayntiina raacday maxaa ka a hindun hinidaatun ayadoo hinda saddexaa ku banaane hindun hinidaatun hindaatun hina hinidaatuna ku banaane saddexa ku banaane marka hini hinidaatun dhe tan harta noo marsi ayadoo fa'di golantahay ku dhax waxaa ka a jumlun gabadhii la dhihi jiroo la jamciyey jumulaatun dhe jumulaat laakin itbaacan mar waa waajib marna waa jaa-is dhe goormuu waajib yahay marka cayntu maftuuxad markay fa'du maftuuxad hadday fa'du maftuuxad tahay waa waajib itbaacu ragcatun rakacaatuna kugu waajiba ee rakcaatu ma dhihi karti sajdatun sajadaada kugu waajibahe sajdaad ma dhihi karti waajiba kugu inaad tiraahdo da sida khadiibkii u iska tiraahdo rakcatun arbaan rakcaatin haddee eberad noqe marka eberad noqe yaa ku dhegeysan kara marka marka noocaasa le laakiin hadday fadu fadxisaneed hadday fadu kasrisaneed oo hindun ay ahayd waajibkuma ahan itbaacu waa itbaac waa kuu banaayey hilidaatu minta kasri habaartana sukuunkeedii saaro himbatun dhe haddii faadu ay damisanada godmeedna waa kuu banaan yahay jumulatun hadaa rabtana waa iska day kartaa jumlatun labada kuu banaan waa jaa markaas itbaacu waa jaa-is wakadalika kelmadku uri xaalu lamid yahay laa farqa wax farqiya ma ahaani bayna an yakuuna musamaa hada ljamci jamcan musamihiisa inuu ahaado qaad salimad miday nabad gashay biniyatu waaxidihi mfradka dhismihiisii wadalika miaalkii ka dakmatin wa dakmaat hadda dakmaad fiiri mufradki dhismihiisi lama taaban shaqalkii waxba lagama bedelin aakirkaa looga daray alif iyo ta ziyada aw taqayarad iyo inay doosoontay wax farqiya ma ahani wadalika miaalkii ka sajdatin hal sujuuda waa sajadaad oo kale weeye wa ragcatin rakacaad oo kale weeye wa xubla gabar urle wa xublayatin kuwa urle weeye hadda waa la bedelay mufradkii xublayaad maxaa yeelay xublaa alifkii ahaa yaa loo bedelay maadaama ay raabica tahay aliftii raabica ay tahay wa saxraa meel banaan wa saxrawaati meelo badanoo banaan hadartana waa la bedelay mufradkeed wax kamida hamsadii waaw waa loo bedelay alaa taraa miyaadan arkayn in wax la bedelo kutusaa alaa taraa miyaadan arkayn ana alwala midka horeeya oo ah sajda markii la jamciyey muxarakun mid la xarakaynaya inuu yahay wa wasaduhu mid la xarakeeyey hadhin hade la ujeedaa muxarakun faacilu rafcisana wasadu sooma jeedo naayib faacilu rafcisana ula jeeda ah, naayibu faacilu qaatay soo maahan muxarak ism mafcuul mid la xarakeeyey ha iska dhihin hade waa inaad la socotaa qaacidadii oo xaaliya istiqbaal mid aad ka macnayda alaa tara miyadan arkay ana alwala mid ka horeeyo oo ah sajadaad muxarakun mid la xarakeeyo inuu yahay wasaaduhu dhexdiisa wathaani mid ka labeeya oo ah xiblayaadna qulibad in la gediyey alifu aliftiisii yaa-an ya in loo gediyey wathali alaatana ma arkaynin alaatana ma arkaynin ana thalitha midka saddexeeyana qulibad in la gediyey hamsatu hamsadiisii waawan waa saxrawaad walidaalika sidaas darteed buu yiri fiiri inaan farqi udhaxayn mudaker iyo mucanaf inaan farqi udhaxayn mukasar iyo saarib inaan wax farqi udhaxayn oo mufradkii waana la tagsiiri karaa waana la wadageli karaa mudakaru ka imaan karaa muanasna waa ka imaan karaa sidaas darteed ma dhihinu jamcun saalim maxaa yeele jamculmuanas haddaad tidhi muanas keliya inaad ka hadlayna loo qaadaan saalim haddaad tidhi mukasar inaan la ogolayna loo qaadaan marka labada jus midnama nabad qabo marka aniga waa kala leexday inu tacbiirkaas agarkooda ay cabiraan walidaalika cadamu farigaas dartiis walidaalika cadamu farqigaas dartiis cadaltu anugu waa leexday can qowli akarihim badankooda hadalka yidhahdaanan ka leexday jamca almuanafi saalim ay yidhahdaan jamca almuanafi markaas waxaa la moodaa jamcu muanaf in loola jeedo muanaf kaliya haba lagu jamciya sidan saasaa la moodaa asaalima aad ay leeyihiin waxaad moodaa mufradkan marka la jamcinayo jamca alifbitaa in mufradka in la nabadgeliya ay laasim tahay sida jacmulku saalim oo kale mana ahan saas ilaa an qultu inaan iriyan u leexday aljamca kii la jamciyey bilalifi lagu jamciyey iyo wataay aan iska iriyo ma jamca bialifan wataay masiidatayn saasaan iska iriyo ilaa an qultu inaan iri aan u leexday waana sida hadayna maalig yii waa kan waa kan maxamed muxudiin cabdilxamiid wuxuu ku raac ayuu yidhi liimaami lmutaakhiriina wa lculamaa alcalaamati ibni maalik uu ku raac uu yidhi wdalika qowlu fi khulaasati alfiya wamacbita alifin qad jumica yugsaru fi ljari wanaصbi maca imaamkii uu ku raacay markuu sida yeelaya laftiisa waa looga horeeya ibnu hisha ilaa an qultu inaan idiyan u leexday aljamca dhe maqul qowlkii weeye kii la jamciyey bilalifi wata lagu jamciyey maxaan u leex muxuu uga leexday tacbiirkii agarka oo ugu leexday tacbiirkan liacuma likey acuma inaan caam yeelo daraaddeed jamcalmu'anafi mu'anafka jamciisii wa jamcalmudakeri mudakr jamciisi maanta wuxuu ula jeedaa jamcalmu'anafi jamcalmu'anafi wuxuu ula jeedaa jamca mufradkiisu mu'anaf yahay bilmacnaa amase mu'anaf bilmacnaa waa taa uu yahay saas ula jeedaa jamcalmu'anafi inaan camiimo oo meeshan soo galo jamcalmu'anafi lama ula jeedaa jamaca mufrad xaashiyadin kuu sheegay maxamed muxidin cabdilxamiid jamaca oo mufradkiisu muana kali yahay bimufradkii ah, muanahu bilmacnaa uu yahay iyo jamca mufradkiis uu ahaa muanahu bilmacnaa wataaci labadii ula jeeda liacumo likey acumo inaan camimo daraadee jamca almuanahi muanafka jamciisa wa jamca almudakeri mudakerka jamciisa jamca almudakerina wuxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa jamca mufradkiisa muanahun bitaaci uu yahay madluulkiisu waa mudakerkiy ah, iyo jamaca mufradkiisu mudakar uu yahay xataa anta uu ku jirin sida xamaamun iyo stablun oo kale labadaas ula jeeda iyadan mid walba lab ula jeeda marka jamca almuanasina lab ula jeeda jamca almudakarina lab ula jeeda jamca almuanas halkan muxuu ula jeedaa waxa weyn hinda iyo faadima hinda iyo faadima labadaas oo kale jamaca oo mufradkiisu yahay muanahun bilmacnaa amase mufradkiisu yahay muanahun bihima ay bitaai walmacnaa ah jamc almudakarin wuxuu la jeedaa jamca oo mufradkiisu uu yahay muanafun bitaai faqad madluulkiisu waa mudakar laakiin ta ku jirta iyo jamca uu yahay mufradkiisu mudakar xadiyada sida isdablun iyo amaam amaam isdablun iyo amaam isdablun iyo amaam amaam wey min kushia marka wuxuu ku yidhi liacuma likay acuma inaan camiimo darteedan u leexday jamcal muanafi muanafka jamciise wa jamcal mudakeri mudakerka jamciise wamaa wa jamca maa shay jamciise salima uu nabad galay wamaa wamaa jamci dhe iyo wamaa jamci iska dheh wamaa iyo jamci salima uu nabad galay fii jamca dhexdiisa almufradu mufradkii kii uu nabad galay sida dakhmaad oo kale iyo wamaa jamci taaqaayu yaala mufradkiisa isbedelay sida rakcaad iyo sajada oo kale kulli wa soo gelaya maxaa yeelay guudan keeno ah maa jumica bialifin wataa in masiidatayn qaacidadaasaan keena qaacidadaasaan soo wadagelaya qaacidadaa soo wadagelaya waqayadtu anigu waa qayday uu ku yidhi alalifa alifta wa taa'ataada biziyaadati ziyaadan ku qayday waxaa la rabaa alifta iyo tacda jamcan ku jirtaa inay siyaado yihiin oo mufradka aysan ku jiri jirin saasaa shardi waa inaysan mufradka ku jirin maxaan u qayday liyakruja likey yakruja inuu baxo daraaddeed naxwu beytin guri wa abyaatin guryo taasoo kale abyaat maaha jamcu saale waa jamcu tagsiir waa jamcu tagsiir maxaa yeelay abyaad tada ku jirta waa tadii mufradka ku jirtay asal ay ahayd markay mufradka ku jirtay beytun tadi markay ku jirtay mufradka ay asal ahayd iyo wa wameytin inay baxdaan raba naxwu meytin oo kale wa amwaat hadda amwaat waa jamcu tagsiir mabahan jamc alif bita sababtoo a ah meytun ta'da ku jirta mufradka ta'dii laftirkeedi wey amwaad ku jira ta'daana marka hore mufradka ku jirtay asalay ahayd oo kelmadda xuruufteeda asalka ay ka mid ahayd ee xaraf zaa-ida ama ciwad ah ma ahayn wuxuu ku yidhi faina taataada fiihimaa fii abyaatin wa amwaatin xaalay ku sugan tahay asliyatun waa mid asal loo nisbeeyey waa tii mufradka ku asalka ahayd Ah, faina tada fiihimaa fii abyaatin wa amwaatin xalay ku sugan tahay asliyatun waa mid asal loo nisbeeyey fa yunsabaani abyaad iyo amwaad waa la nasbina bilfatxati fatxa lagu nasbina ile waa jamcu tagsire ah, ile waa jamcu tagsire fa yunsabaani waa la nasbinaa abyaad iyo amwaad bilfatxati fatxa lagu nasbinaa cala alasli asal xaal ay fatxadu ahaatay ah, asal wey fatxadaas waa asal ila fatxa in lagu nasbiyo isimka mansuubkaas oo asal ma lahayn wa yunsabu lmansuubu bifatxatin asalkiiba lagu wadaa mihaal fiiri taquulu waxaad leedahay sakantu anigu waxaan degay adyaatan aad leedahay fiiri waa mafcuul bihi xadi fadxadaasaad ku nasbinay sakantu anigu waxaan degay adyaatan guryo waxadartu waxaan ka qayb galay maanta amwaatan maydyaalde amwaatan fiiri fadxadaasa lagu nasbina qaala allahu tacala ila wuxuu yidhi wa kuntum horay waxaad u ahaan jirteen amwaatan kuwa meydyaal ah faaxyaakum alla idinnooley fiiri wa kuntum amwaatan waa qabarkii kaana a kaana khabarkeedi weeye fadxadaasa lagu nasbina waa yahay wa naxwu qudaatin qudaatin oo kale wa guzaatin iyo guzaatin oo kale kadalika kalmadkuuri waa la mid waa jacmu tagsiir fadxaa lagu nasbina iyo qudaat ayagu tii horeto maxaa asal aheed oo la waayey tada aliftu ziyaado waa aheed laakiin tada asal aheed qudaad iyo quzaadna waa cagsi aliftan asala tadu ziyaado waa hadda maanta ku jirtaa qudaad iyo quzaad qaadin ala jamciyo qudaad haazin nin duulaya quzaad daacin ducaad haadin hudaadde zanin zunaadde marka waa la jamciye taadu marka ziyaado waa laakiin maxaan siyaadayn asala alifta alifta asal maxaana la rabay jamacaan alifta iyo ta'da labadaba una siyaado noqdaan fiiri markaas wuxuu ku yidhi wanaxwu qudaatin oo kale weeye iyo waquzaatin waxaa tiraa wanaxwu qudaatin mubtada ka dhigo naxwu kadalikana waa khabarkii wanaxwu qudaatin iyo waquzaatin kadalika kelmad kuriya lamid yihiin oo waa jaqu tagsiir oo fatxaa lagu nasbina iyaga cilladu maxay tahay wuxuu ku yidhi fa ina taataada fiihimaa taadaasoo fiihimaa qudaad iyo guzaad ku sugan wa in kaanad walow kaanad haba ahaato zaidatan ziyaado ilaa laakini ana alalifa alifta aliftoo fiihimaa qudaad iyo guzaad ku sugan asliyatun waa mid asal loo nisbeeyey liannahaa aliftaas munqalibatun waa mid ka soo gadoontay can aslin asalay kasoo gadoontay alaa taraa miyadan arkayn ana alasla asalku qadayatun waqazawatom inuu ahaa madan arkeyn mandhaad lada qadayatun bifatxi lkaafi dhe qadayatun iyo ghazawatun bifatxi lghayr aada leedahay asalku saasuu ahaa markaasaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin marka fiiri qadayaton ya-di waa mota ya-a meeshii taalla fatxa ka horayda waa la waa la bedelay alifaa loo bedelay markii la bedelay qaadkiina la goday markaasaa hazawatun uu ahaa sida saaxir saxaratun uu ahaa facalatun uu ahaa ee fucala ma ahayn markaasa mar alla markii alif loo bedelay uzawatun markii hazawatun aan rabaa aliftii wawdii marka alif loo bedelay aqaynkiina la goday markaasa la yihi uzaad ehmooda marka hore sida kuu dhigaya iska raacina xaashiyada ka faa'idayso maadan xaashiyada arkayn asluhumaa qadayatun wahazawatun bifatxi qaafi walqayni buu ku yidhi ka saaxirin saxara oo kale ka saaxirin saxara oo kale wey saxara oo kale wey marka marka alif siyaadaha ma taale meeshan alif siyaadaad ayaan meesha oolin marka maata haddaysan oolin khalaas hadee ta keliyaa ku jirta wax siyaadaad marka faacil oo waxa wasfiya oo muctalcayna weeye haadin hudatun dain ducaatun zaanin zunaadde qaadin qudaadde haazindhe qusaadhe faacil fucalada fucala w waaya alaa taraa miyaadan arkaynin ana alasla asalka qadaayatun inuu yahay wagazawatun inuu yahay liannahaa uu ku yidhi kelimaadan liannahaa kelimadu min qadayto wagazowto ay ka timid wuxuu kutusaa asal in ya iyo wow ay kala ahaayeen qadaytu ya soo maahan hazowna so wow maahan khalaas halkaasa laga keenay falamaa taxarakat ilwaawu wowdii markay xarakowday azawa azawa wowdii waa xarakaysan tahay walyaa-u ay xarakaysan tahay aza qadaya qadaya dhe qadaya ya-dii way xarakaysan tahay wanfataxa waxaana kor dhigmay maa qablahumaa wowda iyo yada waxa ka horeeya unidata waa la gediyey alifeyn ee loo gediyey qaafka iyo qiimtirinkaasa la ha markii la gediyey waa la goday waaba la godayba markaas ilaa fucala in lagu keenaa la rabaa wasinkeeda fucala in lagu keenaa la rabaa markaasaa la goday ee marka hore ma godnay saas falidalika sidaas daraaddeed yusabaani waa la nasbinaa qudaad iyo kuzaad bilfatxati fatxaa lagu nasbinaa cala alasli xaal ay fatxadu ahaataa lagu nasbinaa taquulu waxaad leedahay ra'aytu waxaan soo arkay qudaatan wakuzaatan aan soo arkaad leedahay mhm wama wailaa maabe wama kee ku cadfan yahay ila asmaa sita wayujaru majruuru aada leedahay bikasratin ila alasmaa sita waila almuhanaa waila jamc almudakeri waila unaati wamaa jumica bialifi wata mazidatayni wamaa sumiya bihi wamaa laa yansarifu waila maa lansarif halkaasay ku cadfanta wayujaru lmajruuru kii la jaray waa la jaraa bikasratina lagu jaraa ila alasmaa sita waila almuhanaa waila jamc almudakeri wailaa jamca almudakeri waxaa tidhaha marka ka soo bood qoladaane waxaad tidhaahdaa wma wailaa ma shay maahan mhm. kan noogu dar marka wma wailaa ma shay maahan laa yansarifu aan sarfoomeyn marka waljaru almajruuru kaas bisa laga soo istisnoona halkan wama tii ka horeeyen waxa laga soo istisnoonayay wayunsabu bes mhm wmaa wailaa maa shay maahane laa yansarifu aan sarfoomayn fayujaru waa la jaraa bilfadxati fadxa lagu jaraa wadalika mithaalkii naxwu biafdala mid fadli badan minhu zaydka fadli badan ilaa maca al alla jirkeeda xaal u ahaaday maahane maa laa yansarifku bilafdali wadalika mithaalki naxwu bilafdali kii fadliga badnaa aw ilidaafati aw maca alidaafati xaal uu ahaaday ma ahane malansarifku wadalika miaalki naxwu biafdalikum kanigugu fadli badan wey halkan malansarifan kaga malansarif baabkiisa waa soo socda kitaabka aakhirkiisa ku imaana kan halkan waxaa loogu sheegay kaliya shantii baab ee abwaabu niyaado ahayd in la tiriyo oo asmaad ahayd bis intaas hadda laga raba shan baab soo maahayn abwaabu niyaado asmaada shan baab ma ahayn shanta inaysan kala go-inaa la raba bis amaa baabkiisii waa kitaabka caaqilkiisu isagoo faahfaahsan ku imaana ee halkan loogama hadlo malaysarif marka carabka le iska marayna insha allah carabka le aan marinayna si uu nooga gudbo ilaa baabkiisi waa soo socda ha war soo socda ayuu ku daalin hmm. marka war guud haddii layska yidhaahdo waxaa la idhahdaa ism goormuu sarif noqdaa markuu ficil shabu bis warkiiso dhamayntaas ism goormuu mahad seef noqdaa markuu ficil shabaho halkuu ka shabahaa ficil marka waxaad leedahay wuxuu ka shabahaa ficilka laba cilaa ku jirta laba cilo aa ku jirta midda koowaad waxay tahay ishtiqaaquhu min almasder ficilku waa mushtaq masderkaa mushtaq minhu ah ko cilada kalena waxay tahay waxtiyaaju ilaa alfaacil faacil u baahan yahay ficil macnama yeelka duusa labada cilo labaduba waa farc sababtoo ah ficilkii waxaan waa mushtaq masderkaa mustaqminhu minhu ah mushtaq iyo mushtaq asal waxaa mustaqminhuga waa farac ficilkii waxaan waa muxtaajun muxtaaj iyo muxtaajuleyhi waxaa asal ah muxtaajuleyhi kan loo baahan yahay muxtaaj waa farac ficilki marka labada cilo waa farac labada cilo mid lafdigay u laabane midna macna oo waxa weyaan xuruufta darada lafdigay u laabana ishtiqaaqu lafdigu laabana ilaa xuruufta darabaa mina darbi laga keenay ixtiyaajkuna eh, macnuhu u laabana oo ficilka macnihiisan lafahmayn haddaan faacil la siin marka fiihi cilataani farciyataani tarji ixdaahumaa ila lafdi walukhraa ila almacna ism kasta oo noocaas noqda oo laba cilo laga helo oo labada cilo farc yihiin oo mid lafdiga u laabane midna macnaha u laabane waa maalayansarif wixii ficil laga ilaali jira ka ilaalee ficilaa laga ilaaliya sariya laga ilaaliya sari xuuye saddex qowlaa ku jirta sari waa tanwiin sari daad maqasho waa tanwiin asarfu tanwiinun ata mubayinan u leeyira maay sari haddaad maqasho waa tanwiin ku sari ma rabtaa asarfu tanwiinun ataa mubayina macnan bihi yakunu lsmu amkana marka tanwiin waa qowl qowlo wuxuu kuleeyahay waa aljaru bilkasra ma rabtaa sari waa isimka in kasre lagu jiro kelmadda kelmadda in kasre lagu jiro qowlka saddexaadna wuxuu ku leeyahay sidooda safi ma rabtaa waa alkasru biljarati maca tanwiin waa in isimka layskugu daro aljaru bilkasrati tanwiinna loogu daro saasaa la yidhaha saddexaas qowlaa ku jirta kuwaba ha ahaado hmm. waaya marka isimkii marka maxaan leenahay isimkii ficil shabaha malansayfu noqona khalaas isimka haddii khawaasul asmaa wax ka mida ku yimaadaanna munsarifu noqona ficilkiiu ka fogaana isimkii awel maansarif ahaa jiray haddii ay ku yimaadaan oo uu ku soo diriyo shayun min khawaasi lafcaal waxaa rabaa shayun min khawaasi lasmaa shay min khawaasi lasmaa hadduu ku yimaado waxaan leenaha waa munsarif maxaa ka mid a shayun min khawaasi lasmaa al walidaaf labadaasaa ka mid a al waxaa iskale asmaada idaafana waxaa iskale asmaada maadaama ay iska leeyihiin oy khawaaati asmaada labadaanu yihiin isimkii awal maalaynsarif ahaa hadday alu gasho bis wey ficil waa ka fogaade marka munsarifu iska noqona isimkii awal maalaynsarif haddii la idaafeeyo ficil ka fogaay awal maalaynsarif aa ka dhigay ficil u dhawaaday soo maahan ka fogaayey tegi munsarifu iska noqona qawaacidkaas guud oo awalba la yaqiin aada soo kulaysay say adiga leh wamaa wyujaru majruur waa la jara kii la jaray bikasratina lagu jara bikasratin ila lasmaasite waila lmuhanaa wailaa jamc lmudakeri wamaa wailaa maa isi ma ahani laa yansarif ansarfoomay fayujaru waa la jaraa huwa maa laa yansarif bifatxati yaa lagu jaraa wadalika mihaalkii naxwu biafdala mid fadli badan minhu zaydka fadli badan afdala soo ma jeedin laba cilaa ku jirta wasnulficil maca alwasfi afdala soo fadligu sifo maaha afcala soo wasrigiina maaha khalaas wey ficlu shabaha labadii cilaba waa farac wuxuu waa isme ismulficil halkan wasni ficil yuu farac ka ye wasnlism ila kelimatu ism waa ism ina ku timaadala wasinka sifana waa farac yaysi ka tahay mawsuufkala sifaynaysa mawsuufkaysi ka tahay rajulun dawiilun ad leeda dawiilnimo goorma imaane ma markaas rajul lahaa dawiilnimo ma horayne dhiri aan rajul ayn halkee laga keena saasaa biafdala minhu yaa laaba ilaa maca alxaal uu ahaaday maahane maala yansarif maca alxaal uu ahaaday maahane wadalika mialka naxw bilafdali aad leedahay mar hadday alu gasho khalaas weeye waa shayun min khawaas ilasmaa wuxuu ka fogaana isimkaanu shabihi uu ficil shabahay saas daraaddeeda isimnimadiis labana waa la sarfina aw amase maca alidaafati aw ilidaafati aw maca alidaafati idaafa la jirkeeda xaalu ahaaday maahane idaafa waa shay min khawaasi asmaa mar hadday gasho isimkan ficilkiiyay ka fogeyneen munsarifuu noqonaa wadalika mihaalka naxw biafdalikum labada miaaluu keenay miaaladii naxwooleyda waa ka fiicanta haasna waa sheegi doona ha naxwooleyda waxay ku mihaaliyeen ayadoo alu gashay alyazida ay ku miaaliyeen ayadoo la idaafeeyeyna marartu bicuhmaanina ay ku mihaaliyeen waa bushina waad noo imaan doontaa wuxuu leeyahay cuhmaanina markaad idaafaynaydo laba mid ku soo dhac inaad tidhaahdo asagoo calam ah isimka cuhmaanina maxaa ka sarfiyey sarfiga maxaa u diiday oo ka manciyey alcalamiyatu maca sat soo maahan isimkan calamka laba mid ku soo dhac inaad tidhahdo asagoo calam ah oo labadii cilo ku jirto aan idaafeyn taas waxa leyl carabigu ma calam lababa idaafeyn ha maba la idaafeyn ko dariiqaas waa kaa xirayn haddaad tiraahdo maya shuyuucaa niyeysta aniga markii hore cumaan oo cumaanyaalka kamid aha niyeysta nakiran ka dhigay kadibaan aan idaafey waa lagu le baabkan ka hadlayna maa na waxaan rabnaa ilaa cumaan laba cilaa ka udiido safriga soomaha maha alcalamiyatu maa stlfun haddaad ta calamnimadeen ka siiba musarif noqon saas musarif ku yaa lgu le ha ma idaafo loo baahan yahay maxaana la rabay isimkoo labada cilo ku jirto inta la idaafeeyo in sarfiga loo diido hadda fiiri biafdalikum afdali labadii cilaba ku jirta waana idaafeysaya fiiri wasmun ficilkiina waa ku jira sifanimadiina ku jirta haddana waa musarif iyadoo labadii cilo ku jirto ayaa haddana fiiri xukunkii la waayay maanicaa yimid oo idaafa laakiin cuhmaanina markaa tidhi shuyuuca niyaystay ciladiiba waa baxday marka horeba waaba munsarifu iska yahay marka taas horta wax jira maaha tan kaleeto ay ku mihaaliyeen isim calo gashay alyaziida ay yidhaahdeen alyaziid ayadana waxaa la leeyahay horta alyaziid laba goora asha la geliya laba goor alyaziid maxaa sarfi sarfiga ka manciyey alcalamiyatu maca wasni lficli labadaasa ka manciday waxaa la rabaa labada ciloo ku jirta in asha geliya asha marka la gelinayo calamkana laba mid weeye in marka hore tashuyuuc la niyeystona kale laga dhigo kadib la geliyo daa taas tiraa tii hora kugu dhece oo haddaad tiraa shuyuucaa niyeystay waxaa la yidhaha baabkan ka leynaba maha hadaad shuyuuc niyeysatay markaas waa munsarif noqday ilaa hal cilaa baxdo calamnimadii laakiin dariiqo kalaa jirta lamxi waxa la yidhahdaa milicsi milicsi ilaa calamka maxaa loo qabi jiray manquul iyo murtajir soo maha calamkan manquulu u badanya inta calamana manquulkaa tira badan manquul macnaheed waa kelmadu asal macnay ahayd waa laga soo raray kaas calam laga dhigay yaziid asalkeedu zaada waa siyaada yaziidu waa siyaadaha laga keena ficil mudaarica laga keena ma garatay macnahaasaad milixsan inkaad asha galayda oo ziyaada ah macnaha ziyaada ah maan ficilkii ziyaado soo macno maaha marka ziyaado macnihii ad milixsiyo qalbiga ku qabee markaasaad leedahay al yaziid ah. markaas calamnimadii waa kuu joogta ah. waa sida ay ku hadleen qolada oo yidhaahdeen asha geliyeen oo waxay dhaheen war annagu shuyuuc maana niyeysanin lamxiyaan ku jirnaa baabu lamxiyaan qaba waxaan milicsanay macnihi qalbiga ku qaban ha ziyaadan qalbiga gelin markaasaan idhi alyaziid ha saasay yidhahdeen marka wuxuu leey waxaas luqluqa xaaf ku jira ma amtilada cad hadda fiiri isagu muxuu keenay bil afdali al afdali labada cilaa ku jirta wasnu ficilka isfadiga ku jiraan haddana alaa gasho munsarif iska noqdo munsarif iska noqdo marka wax aan luqluq lahaynaan keenuu ku yidhi amtilada ay keeneen kayga ka fiican ku yidhi waa runtiis sharax albaabu baabkii baabkii alkhaamisu shaneeyey baabkoo mima ka mid a kharaja ka baxay can ilasli asalka maa isim weeye dhe maadu mufrad ku rid ama jamcu tagsiir ku rid labadaas ileeya malansarife malansarifkana ma jiro waa isim mufrada iyo jamcu tagsiir marka labada ka arabtaad ku ridi kartaa ma isim iskaga rid mufrad iyo jamcu tagsiir weeye albaabu baabkii baabkii alkhaamisu shaleeyey baabkoo mimaakii ka mid ahaaday kharaja ka baxay can ilasli asalka maa ism weeye laa yansarifu aan sarfoomayn isimkaasoo laa yansarifu aan sarfoomayn wa huwa isimka malansarifka ah maa isim weeye isimkaasoo fiihi dhexdiisa cilataani laba cilo ku sugan yihiin labadaas ciloo farciyataani laba farc loo nisbeeyey ahaaday labadaas cilo min cilaalin cilooyin ka mid ah cilooyinkoo tiscin sagaal ah oo amase ma ism weeye fiihi dhexdiisa cilatun cila ku sugan tahay intaa soo qadaro oo amase huwa malansarifkii maa ism weeye fiihi dhexdiisa cilatun ay ku sugan tahay ciladaasoo waaxidatun keligeeda ciladaasoo minhaa cilooyinka ka mid ah ciladaasoo taquumu istaagayda maqaamahumaa maqaamal cilatayni labadii cilo booskoodii fii man fii ifaadati hiqalna ku istaagayda amase fi istiqlaali manci sarfi ku istaagayda fi istiqlaali manci sarfi sarfiga diididiisa la gooni noqoshadeeday ku istaageen amase fii ifaadati hiqal awalba ismiga waxaa loogu diiday sarfiga waa hiqale hiqalka iyo culayska faa'iideyntiisa ayay ku istaageen albaabu baabkii baabkii alkhaamisu shareeyey baabkoo mimankii kamid ahaaday kharaja ka baxay can ilasli asalka shantii baab ugu dambeey waa oo baabu niyaabaat baab asalkii ka baxay asalka wuxuu ahaa fa yurfacu marfuuc bidama wa yunsabu mansuubu bifatxa wayujaru majruur bikasra saasuu ahaa asalkiiu ka baxay maa isim weeye dhe laa yansarifu yansarifoomay wahuwa maa laa yansarifku maa isim weeye isimkoo fiihi dhexdiisa cilataani laba cilo ku sugan tahay cilataankaasoo farciyataani laba farca loo nisbeeyey farci cilataankaasoo min ciyaalin cilooyin ka mid ah cilooyinkoo tisci sagaal ah oo amase huwa malayansarifkii maa isim weeye isimkoo fii dhexdiisa cilatun cilooy ku sugan tahay cilado waaxidatun keligeeda cilado minhaa cilooyinka ka mid a cilado taquumu istaagayda maqaamahumaa labada ilo maqaamkooda fii ifaadati hiqaal culayska faa'iidayntiisa dheh ama fi istiqlaali sari man fii istiqlaali manci sarfi dheh falwalu laba isim marka malaysan wuxuu noqday waa laba isim laba cilo ku jirto ama isim hal cilo ku jirto oo laba cilogoodku istaagay labadaasu noqday soomaali maalaysare dhegaysahee falwalu midkaa horeeyo laba cilo ku jirto ka faatimata oo kaleba weeye fa ina fiihi agad celin lafdu faatima u celi bimacnaa faina fiihi lafda faaima faaima lafdigiisaas atacriifa macrifayna ku jirto calannimaha wataniifa dhadigayna ku jirta laba cilaa ku jirta laba cilo aa ku jirta labadoodu waa faciyataan waa humaa tacriifka iyo taniifka cilataani waa laba cilo labadaas cilo farciyataani farc loo nisbeeyey can tadkiiri ay farac ka yihiin oo taniifku tadkiiru farac ka yihi cani tankiiri dhehe cani tankiiri nakira inay farac ka yihiin iyo we tadkiiri labayn oo waxa weya tadkiirku yuu farc ka yahay tacniif tacriifkuna yuu farc ka yahay tankiir see farac uga wuxuu farac uga yahay isimka mudaker iyo muanafka yaa kusoo horaya lafdiga carabiga qaa'imun nin taagan qaa'imatun marka hore lafdiga mudakara la helo kadibaa muanaf la hela ee lafdigoo mudakar iyadoo laheli muanaf lama heli karo qaaimun nin taagan qaaimatun muslimu nin muslim ah muslimatun muminu nin mumin ah muminatun marka la helo lafdiga mudakar aa lagu daraa calaamada taniis marka muanaf waa farcun can tankiir haye tacriifna waa farcun can tankiir maxaa yidha lafdiga munakara la hela kadibaa la arajulu dhe rajulun arajulu dhe laakin ajrub markaan joogna saas waa laga si si kacada sheikhu mihaali jira sheikheena sheekh axmed cabdi oo ajrubigan hoo akriy u dhihi jira isaga meel ilaa ajrubi qof jooga waa indhoo ha adiga indhoo baa laga raba inaad wado hadaad ku tala gasho si ad u ordaydo qof indho tiraad war soo waxaa ujeeda godka ka leexo hadee waxa wey wadi mayd goolaad ku ridi u dhihi jira isagu ha meel fogu kasoo bilaaba oo caawo caruuraa dhashay ha maxaa laleeyahy markuu dhasho ma magacuu leey markuu dhasho ise waa nakiro wulida mawluudun alaleey ha caruuraa la dhalay ha mawluud ma nakira isagoo macrifu ha uma humiya axmeda oo muxameda calam kadib yimid ha ha kadib aa magac loo baxay ha kadib markii horeto maxaa laleeyahay caaw caruur ku dhashay wulida lifulanin mawluudun waxaa lala waladun ama bintun midda rabta dhi wulida lifulani maxaa loo dhalay bintun o amase waladun a loo dhalay kadiba maxaa laleeyahay markaas fasumiya sumiya waxaa lagu magacaabay faatima ow camran ow ciisa ow axmed ow maxamed marka wuxuu yihi war macrifanimaa dambayda ha macrifanimadaaba dambayda halkaas kasoo bilow damiin fara waaweyn a wax loogu qoraayo saasuu dhihi jiray waaya falawel midka horeeya oo isim laba cilo ku jirta ka faadima oo kale weeye fa ina fiihi lafdu faadima atacriifa macrifayna ku sugan wa tankiira nakirayna ku sugan wahumaa wahumaa wahumaa halkaad u celin waxaad u celin atacriif watanifa wahumaa tacriifkiyo taniifku cilataani laba cilo weeye labadaas cilo farciyataani laba farc loo nisbeeyey labadaas ani tankiiri ay farac ka yihiin oo macrifinimadu waxay farac ka tahay nakiranimo watadkiiri ay farac ka yihiin oo mud muanafnimadu mudakernimay farac ka tahay mhm. tarju ixdaahuma ilaa lafdi lafdiga mida u laabane oo lafdiga yaa u laabana lafdiga waxaa u laabana tadkiirka iyo taniiska taniiska u laabana taniiska u laabana fatimata sawtadu kuma jirto ah macnaha ayaa u laabana tacriifka oo calamnimada khalaas cilataani farciyataani tarju ixdaama ila lafdi wlukra ila lmacnaa ma la nsarif wey wallahu subxana wa tacala alam sala allah ala nabiyina